bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin الصlaaة والسlاam عlى syid الأنbiyاءi والmurslيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhرx lii صdrي وysr lii أmri wxlul cqdaة min lisani yfqh qwlي wuxuu hi mualifku xafidah اllah ثaaniya alkhaaص mualifku markuu ka soo baxay caamkii ayuu halkan wuxuu ka gudagalay aaskii caamka iyo khaaskuna had jeer lidba isku yihiinoo way isqaabashan yihiin lafdiga caamka ah waxaa ka soo horjeeda lafdiga khaaska ah waaya walidalik bay culamadu sheegeen inay isqaabashan yihiin markay ka hadlayaan khaaska wuxuu ihi wlkhaasu khaaskii yuqaabilu lcaam caamkii ayuu ka soo horjeedaa fahuwa isagu maa eray weeye laa yastaqriqu aan maanshaynaynin afraadahu aaxaadiisa macnaha waxyaabihii soo hosgelayay aan maanshaynaynin min hayri xasrin koobid la'aan wاtakhsiiصu khasisidii ikhraaju bacdi ma yatanaawaluhu khiطaab اlcaam ikhraaju bacd badh saaritaankii weeye bacdi maa shay badhkii in la saaro maagaasoo yatanaawaluhu uu soo qaadanayo ama uu koobayo alkhiطaab اlcaam hadalkii caamka ahaa wadalika kaasina ka qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yihi khud waxaad ka qaadaa nebiyow min amwaalihim xoolahooda sadaqatan zake ka qaad kaasina yaqtadii wuxuu keenayaa an tuukhada zakaatu in xoolihii laga qaado zakada ahaa min jamiici اlamwaal an tuukhada zakaatu sakadii in laga qaado min jamiic اlamwaal xoolahoo idil liأna اlamwaala maxaa yeele xooluhu waa jamac mucarafun oo lagu qeexay bilidaafati idaafa lagu tacriifiye wey jamcun mucarafun bilidaafa waa jamca lagu tacriifiyey maxay idaafa lagu tacriifiyey fayaqtadii haddaba wuxuu keenaya alcumuuma caamnimo wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam iyo qowlkii nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam laysa cala almuslimi wa qowluhu sal l sl nabig xadiidku yidhi laysa cala lmuslim muslimka dushiisa ma ahani fii walaa arasi iyo faraskiisa toona sadaqatun wax zaka ah laguma leh inuu ka bixiyo addoonkiisa iyo faraskiisa toona qowlkaasi yukhriju wuxuu saarayaa alkhayla fardihi min wujuubi zakaati sakadii inay ku waajibta fiiha fardihi halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya khaaskii wuxuu ihi khaasku wuxuu ka soo horjeeda oo qaabilshan yahay caamka waaya haddaba haddaan caamka ku soo tacriifinay lafdun yastaqriqu maa yasluxu lahu dafcatan waaxidatan min hayri xasr haaska waxaan leenahay maa laa yastaqriqu afraadahu waa wax afraaddiis aan maansheynayno afraaddiis waxaan maansheynayno weeye min hayri xasrin taas mualifku inuu ku dara ma waxay keenaysaa xogaa in uu yani caamkii oo kale noqdo yani maca xasrin baa ka ficlan lahayd minta min hayri xasrin maca xasrin maa laa yastaqriqu afraadahu maca xasrin inuu dhaho koobid maceed maxaa yeelay khaasku wuxuu tusiyaa wax maxsuura ah. caamkuna wuxuu tusiyaa waxaan maxsuur ahayn walidaalik ayay culimmo badan ku tacriifiyaan khaaska allafdu daallu calaa maxsuur allafdu daallu calaa maxsuur waa lafdi tusinaya maxay wax kooban lafdi tusinaya wey haddaba khaasku wuxuu tusinayaa xasri koobid buu tusinaya cala alxasri koobid ima bishaksin shaksin wax lagu koobo sida aclaamtii oo kale mil muxamed haddaan mala jaaa muxamed muxamed baa yimid yani majiigii imaanshihi waxaan ku koobnay maxay muxamed calamkaas ayaan ku koobnay aw ilishaara ama ishaaro in lagu xasriyo naxw haada mukhlisun fii camalihi ninkani wuxuu daacadu yahay shaqadiisa haada mukhlisun fii camali haada mar haddaad tiri waad ishaartay qofkan kan marka waxa way xasr biاlishaara ama xasr bialcadad tiro ayaa lagu xasrinaya maala waxaad leedahay cindii cishruuna kitaaban labaatan kitaab ayaan haystaa cishruuna marka waad xasriso oo baad ku xasrisa marka khaasku waa kaas waa wax tusinaya ama koobiddaas ahaato shakhsi lagu koobayo maala muxamed ama ahaato ishaaro naxw haada ama ha ahaato cadad sida labaatan iyo wixii la midka ah khaaska daboolka waxaa tusinaya maxsuur wax kooban wtakhsiis khasiisid ba halku ku tilmaamaya mualifku wuxuu ihi takhsiisku waxaa weeye in lafdigii caamka ahaa afraaddii soo hoosgelaysa barh ka ah, laga saaro ikhraaجu bacdu ma yatanaawaluhu alkhiطaab اlcaam hadalkii caamka ahaa wixii soo hosgelaya bar ka mid ah in laga saaro ayaa takhsiis ah culamada qaar waxay ku tacriifiyaan ikhraaju bacdi afraad alcaam ikhraaj bacd afraad alcaam can xukmihi ikhraaju bacdi afraad alcaam can xukmihi baad u fiirso caamka afraaddiisa badh ka ah in laga saaro xukumkii caamka xukumkii caamka in laga saaro mar haddaad xukumka caamka badh ka ah, ka saarto faqad khasasta waa takhsiisay culamo kale waxay ku tacriifiyeen qasru اlcaami calى bacdi afraadihi waa isku mid un caamkii in lagu koobo afraaddiisii bar ka mid ah haddaba haddaan dhahno qasru اlcaami calى bacdi afraadi afraaddiisi bar ka mid in lagu koobo ama ikhraaj bacdi afraadi اlcaam afraaddii caamka bar ka mida in laga saaro can xukmi waa isku mid un waa hadal isku meel un ku biyo shubanaya waaya haddaba tusaalihiis waxaa weeye khud min amwaalihim sadaqa lafdigaas waa lafdi caama amwaalihim bari maxaa yidhi amwaal waxaa weye waa jamac lagu tacriifiyey maxay jamc nakiraha wey amwaal maxaa lagu tacriifiyey alidaafa ila ila macrifa macrifa loo idaafeey o ma maxay damiirkaas wey damiirka mar haddii loo idaafeeyey wuxuu noqonayaa macrifa jamci marka amwaalihim haddaba waa lafdi caama waa kiina soo dhaaftay jamca loo idaafeeyey macrifo cumuum buu faa'idaynaya aljamc almudaaf ila macrifatin yufiidu alcumuum waaya marka lafdiga caamka ah waxaa laga saaray xadiidkii nebigu uri sala اllah alيه wasalam laysa cala lmuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqa xadidka nebigu wuxuu ku tilmaamay addoonka iyo faraska toona inaan sadaqa laga bixinayn bimacnaa zakadii inaan lagu lahayn haddaad addoommo fara badan haysato inaan sakaadan ka bixinayn fardo badan haddaad haysato inaadan he sake ka bixinayn marka lafdigan xadiidka laysa cala almumini cala almuslimi fii cabdi walaa farasi sadaqa wuxuu khasisaya waa lafdi khaas ah wuxuu khasisaya maxay cumuumka aayaddaas oo addoommihii iyo fardihii xoolihii bay soo gelayaan marka waa laga saaray xadiidkan ayaa ka saaray ikhraaj bacdi afraad alcaam daba caamka afraaddiis bar ka mid ah ayaa laga saaray il addoomuhu waa xoolo waxa laga yaaba xoolaheena caadiga inay xataa ka qaalisan yihin farduhuna waa saas ayagaa ka qaalisan ba xoolaha caadiga dee ariga o kale adaga ka qaalisan marka farduhu xoolaha u qaalisan bay ka mid yihin haddana waxaa la yidhi sekadii laga bixin maayo marka cumuumkii ayad ayaa laga saaray marka takhsiiskii waa kaas hada huwa takhsiis hada huwa takhsiis qaacido gudba haddaba halka ku tilmaamaynaa caamkii maadaamina soo dhaafay khaaskin halka lagu sheegayo weliba takhsiiska halkan lagu tilmaamay qaacidada guud waxay leedahay kullu caamin yabقى calى cumuumihi xatىa yarida ma yukhasisu kul caami yabقى calى cumuumihi xatىa yarid maa yukhasisu lafdigii caamka ahaa wuxuu ku baaqi ahaanaya maxay cumuumkiisii ilaa la helo wax khasisaya haddii aan la helin wax khasisaya muxuu noqonayaa lafdi caamada yabقى calى cumuumihi daba waa qaacida muhiim ah oo aan deliishanayna markii alfaada caamka ah ay kusoo aroorto kitaabka iyo sunada aragno waxaan leenahay hada nas caam wاlcaamu yabqa calى cumuumi xata yarid o xata yatiya maa yukhasisu ilaa la helo wax khasisaya ama takhsiisinaya waaya aqsaamu takhsiis takhsiiska aqsaamtiisi halkan mualif ku tilmaamaya wuxuu hi yanqasimu takhsiisu takhsiiskii khasisidii waxay u qaybsamaysaa ilaa qismayni laba qaybood muttasilin mid la xidhiidha naskii wa munfasilin iyo midka soocan atakhsiis lmuttasil takhsiiskii muttasilka ahaa waay horta intaynan taa ka hadlin markuu le aqsaamu takhsiis wuxuu uga jeedaa yacni mukhasisaadkiiba uga jeedaa takhsiisna waa la dhahaa mukhasisna waa la dhahaa mukhasiskuna waa daliilkii wax khasisay ee khaaska ah ee mukhasis la dhahaa almukhasis huwa lafdu daalu cala takhsiis waa lafdigii tusinay maxay takhsiiska ayaa waxaa lahaa muhasis wax khasise kii wax khasisaya ee takhsiisinaya waaya takhsiiskuna waa lafdiga mukhasiska ah shaqadiisii weye inuu khasiso oo dee lafdiga caamka wax ka saaro ikhraajkaan soo tilmaamayni wey midna waa isimkii naskii wax khasisayay midna waxa weyaan waa shaqaduu qabanaya o ah inuu takhsiisiyo lafdiga caamka wax ka saaro waaya takhsiiskii wuxuu qaybsamaa buu yihi mutaصil iyo munfasil waxaa ka ficlan malif inu dhaho almukhasisu yanqasimu ilaa mutaصilin wamunfasil maxaa wa mutailka munfasilka waa lafdigii mukhasiska ahaa ee maha takhsiiska takhsiisku waxa weya waa ficilkiisii shaqadiisii wey marka waxa mutasilka noqonaya munfasilka noqonaya waxa wey waa lafdigii wax khasisayay waayo muxuu u qaybsamaa maxay lakin waa min baab tajawuz fi lcibaara cibaarada ayuu iska fudeedsado culamadu way samey mar qaarkood inay cibaarada tasaamux iska sameeyaanoo alfaadii isku dhoweyd isku macnaha isku macnahu isku dhowaa inay isku mid ka dhigaan oo isu adeegsadaan marka takhsiiska wuxuu qaybsamaa wuhi muttasil iyo munfasil mid kasta tacriifkiisu noo sheegi doonaa wuxuu ihi التkhصiiص الmuttaصil takhsiiska muttasilka waxaa weeye huwa التkhصiiص الmuttaصilu takhsiiskii la xidhiiday naska waxaa weye huwa asagoo التkhصiiصu bima shay in wax lagu khasiso weeye bima laa yastaqilu wax aan la keli noqonaynin in lagu khasiso fii ifaadaة اlmacnaa macnaha faa'iidayntiisii bal hase yeeshee biwaasiطaة اlcaam ay yufiidu اlmacnaa macnihii wuxuu ku faa'iideynayaa biwaasiطaة اlcaam ayadoo marka loo sii marayo lafdiga caamka ahaa almadkuuri ee la sheegay qablahu qabla atakhsiis almuttasil takhsiiska muttasilka ahaa lafdiga caamka ee ka horreeyey <coughs> ayuu markaa macnihii ku faa'iideynaya laakiin asagoo keligii gooni uma istaagi karo faqowluna haddaba hadalka aan leenahay ilaa zaydan markii aan leenahay laa yufhamu laga fahmaayo hayan waxba laga fahmaayo ilaa zaydan u fiirso istina baa meesha ku jira waa lafdu istinaa iyo mustana wey ilaa zaydan mustana minhugii lama sheegin ilaa zaydan zayd mooyaane laa yufhamu minhu hayan waxba laga faa'idaysan maayo faida qulna haddaba haddaan ahno jaahada alqowm qowmkii baa jihaaday ilaa zaydan zayd mooyaane facinda dalika marka ayaa yufham muraad ujeedkii la fahmaya wahuwa mukhasiska mutasilka ah ima an yakuuna inuu ahaado biاlistina istina inuu ahaado aw mase bishar shar inuu ahaado aw bisifat sifa inuu ahaado macnaha saddexdaa mid buu noqon karaa istina ama shardi ama sifa waayahay atakhsiisu biاlistina horta takhsiiska mutasilka ah mualif wuxuu ku tacriifiyey waa waxa aan macnihii la keli noqon karin keligii aan gooni u istaagi karin laa yastaqilu fii ifaadat اlmacna macnaha gooni keligii ma istaagi karo muxuu macnaha ku faa'idaynaya markii uu la jiro maxay lafdiga caamkaa lafdiga caamkii asagoo markay wada jiraan ayaa macno hadalkii uu yeelanaya lakiin haddii gooni loo qaado mukhasiskii muttasilka ah keligii macno ma samaynayo waxaa kaloo la dhahaa ma yaأti juزءa min cibaaraة الnas aladi warada fiihi lafظ اlcaam ma yaأti juزءa min cibaaraة الnas اladي warada fiihi lafظ اlcaam waa waxa imanaya isagoo qayb ka ah cibaarada naska umuum kuso aroray macnaha caamkii iyo asaguba isku nas bay ku jiraan lafdiga caamka ah iyo mukhasaska mutasilka ah hal nas bay ku wada jiraan hal aayad bay ku wada jiraan hal xadiid bay ku wada jiraan kaasa waxa la mukhasis mutasil waxaa mutasil lagu magacaaba waxa weeye maxaa yeel wuxuu la xidhiidhaa lafdiga caamka oo si loo xidhiidhaan nas bay ku wada jiraan kan munfasilka ahna nas ka madax bannaan ayuu ku jiraa caamkuna nas buu ku jiraa mukhasiska ama lafdiga khaaskaana wuxuu ku jiraa nas kale oo ka madax bannaan aayad iyo xadiis ba kelihiin maalan aayadduna waa caam xadiiskuna waa khaas maalan kaa munfasil baa lahaa ama laba aayadood ama laba xadiid laakiin mukhasiska mutasilka hal nas bay ku wada jiraan walidalika mualifku leeyahay keligii macno ma samaynayo mukhasiska mutasilka haddii gooni loo istaajiyo macno ma samaynayo wuxuu macno samaynaya haddii lagu laro lafdiga caamka ah miaal buu kusoo qaaday wuxuu hi ilaa zaydan aad u fiirso ilaa zaydan zayd waa mustana ilaana waa daat اlistinaa haddana hadda ilaa zaydan zayd mooyaane qofki wax macna ka faidi maayo ilaa zaydan haye maxaad uga jeeda ilaa zaydan hebel mooyaane yani maxaa laga soo reebay ilaa zaydan yani wax macnaha ma samaynayo waa yani mukhasiskii mutasilka waa istinaagii nooc ka mida kugu miaaliye laakiin haddii aan mustanaa minhugii ku daro oon dhahno jaahada alqowmu qowmkii baa jihaaday ilaa zaydan zayd markii laga reebo hadda waa hadal dhamaystiran dadkii way jihaadeen way dadaaleen ama jihaadkii bay galeen markii laga reebo zayd markaa mustanaa mutasilkii wuxuu noqonayaa mufiid macno ayuu noo faa'iideynayaa oo maadaama uu la xidhiiday mustanaa minhugii lafdiga caamka ah waa ka hadda alqawm waa lafdi caam cumuum buu faa'idaynaya maxaa le waa ismu jinsi oo alif ilaama la xidhiidsantay marka istiqraaq ayuu faa'idaynaya qowm dadkoo idil qowmkii raggii oo idil alqowm qowmkii oo idil way jihaadeen ilaa zaydan zaydna waa khaaskii marka asaga waa laga soo reebay marka hadday wada xidhiidaan hal kalaamay ku wada jiraan macna ayuu faa'idaynaya hal kalaam hadday ku wada jiraan macnuu fa'idinaya lakin haddii kalaamka laga saaro ilaa zaydan la dhaho goni loo soco muaiki mutailka wax macnaa ma marka ayaa muraadkii la fahmaya buu marka saddex buu qaybsamaa mukhasiski mutasilkaha waa saddex mid ka mid ah, ama shardi ama sifo waa saddexdaas istinaa shardi iyo sifo mid kasta goni bu uga hadli malif wuxuu hi altahsiisu bilistinaa istinihii oo wax lagu khasiso wahuwa asagoo ikhraaju bacdi maa yatanaawaluhu ikhraaju bacdi maa shay barhkii in la saaro wey yatanaawaluhu lafdu lafdigii uu soo qaadanayo ama uu e, koobayo biilaa ilaana lagu saaro aw mis ixda akhawaatiha yani ilaa walaaladeed mid ka ah walahu takhsiiskii istinaaga atakhsiisu bilistinaa shuruudun shuruud buu leeyahay awaluha shuruudda waxaa u horeeya an yakuuna almustanaa shaygii lasoo reebay inuu ahaado maca almustathnaa minhu kii laga soo reebay maciisa isagoo la socdo ama jirkiisa qad sadaraa labadaas inay ka soo fureen min mutakalimin waaxidan hal qof falow qaala rajulun halin hadduu dhaho najaxa jamiicu طulaab ardaydo idil way guulaysteen faqaala aakhar ku kalena uu dhaho ilaa zaydan zayd markii laga reebo lam yasaxa markaa ma ansaxayo wayustathnaa min dalika waxaa kaa laga soo reebaya kalaamu rasuuli illaahi sal اllahu alayh wasalam kalaamkii maca kalaam illahi ilahay kalaamkiisa maciisa lianna kilayhima maxay labadoodaba waxyun waxy weeye waayahay aaniya an yakuuna almustanaa mustanii inuu ahaado mutasilan mid la xidhiidha bilmustanaa minhu kii wax laga soo reebay caadatan sida caadada ah oo la xidhiidha falow qaala maala hadduu dhaho akrim ilculamaa culammadii karaame oo maamuus uma dabeetana qaal uu dhaho bacda yowmin maalin kadib oo yowmayn ama laba maalmood kadib ilaa zaydan zayd mooyaane lam yasaxa ma ansaxayo aalian yushtardu waxaa la sardiyaa an yabqa inuu ka hadho min almustatna minhu haygii wax laga soo reebaya hay inuu ka soo hadho ayaa la rabaa oo shardi ah walow kaana waaxidan shaygaasi midba ha ahaade kamaa low qaala sida isagoo dhahoo kale weeye calaya dushayda waxaa ku waajibaye oo calaya waxaa lagu leeyahay casharatun toban ilaa tiscatan sagaal mooyaane fain istaqraqa haddaba hadduu maansheeyo almustatna minhu shaygii wax laga soo reebayay kaana wuxuu noqonaya laakiya midaan waxba ka jirin oo buraya kamaa low qaala sida asagoo dhahoo kale weeye calaya dusheeda waxaa ah oo lagu leeyahay casharatun toban ilaa casharatan toban mooyaane raabican yushrad waxaa la shardiya an yakuuna almustathnaa wixii la soo reebayey inuu noqdo min jinsi almustathnaa minhu shaygii wax laga soo reebayey jinsigiisa mid ka mid ah yacni min jinsi almustathnaa minhu shaygii wax laga soo reebayey mid noociisa ka mid ah fain kaana haddaba hadduu yahay kii lasoo reebayay min ayri jinsi mustan minhu kii wax laga soo reebayay noociisa mid ka duwan fainahu kaasi laa yuctabaru looma tixgelinayo mukhasisan inuu yahay mid wax khasisaya falow qaala maala hadduu dhaho qaama alqowmu qoomkii baa istaagin laha ximaaran dameerkii mooyaane lam yasixa markaasi kaasi asix maayo liannahu maxaa yeelay lam yadkhul ma soo gelin fi lqowmi qowmkii xataa yakhruja minhum ilaa uu si oga baxo xataa yakhruja minhum si uu uga baxo macnaha qoomka marka hore maba soo gelinba ximaarku waqiila waxaa la yidhi laa yushtaradu hada kan lama shardigaa layidhi wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lmustathnaa mustanihii in laga hormariyo cala almustathnaa minhu kii wax laga soo reebayey naxwa qowlina sida odhahdanadoo kale weeye maa qaama ma istaagin ilaa zaydun maa qaama ma istaagin ilaa zaydan axadun maa qaama ma istaagin ilaa zaydan zayd mooyaane axadun qofna ma istaagin zaydan waxa weeye waa mustanihi axaduna waxa wey waa mustanaa minhugi marka hadda wax laga hormariyey mustanihii ayaa mustanaa minhugii laga horreysiiyey altakhsiisu bilistinaa horta tacriif buu leeyahay shuruudna wuu leeyahay tacriifkiisu waxa wayaan buu leeyay ikhraaju bacdi maa yatanaawaluhu lafdu biila aw ixda akhawaatiha lafdiga caamka ahaa waxyaabihii soo hosgelayay bar ka mida in laga saaro iyadoo la adeegsanaya maxay adaat alistinaa adaat alistinaa waa maxay waa ilaa oo umulbaab ah iyo akhawaadkeedii mid ka mid ah akhawaadkeedii maxaa ka mid ah hayru siwa cada xaasha khala maa cada maa khala iyo wixii la midka ah laysa laa yakuunu yani adawaat اlistinaa fara badan yahi marka mid ka mida adawaat اlistinaa in lagaga soo reebo hadalkii wax ka mida lafdiga caamka wixii hoos galay wax ka mid ah in lagaga saaro ayaa waxaa la yihahdaa التkhصiiص بالاstinاء shuruud buu leeyay mualifku wuxuu noo sheegay afar shardi shardiga koobaad waxa weyaan buu le in mustanihii iyo mustanaa minhugii ay ka soo fuleen hal mutakalim horta intaynan taa ka hadlin o aynan guda gelin waxaan rabnaa inaan fahno jumlada istinaaga arkaantay ku dhisanta jumlada istinaaga waxay ku dhisan tahay saddex shay mustanaa minhu adaat اlistinaa iyo mustana saasay iskugu xigaan inta badan mustanaa minhu waa kii wax laga soo reebayay adaat اlistinaء waa aadaadii wax lagu soo reebayay ama ilaa ha ahaato ama hayra ha ahaato ama siwa ha ahaato ama cadda ha ahaato ama alfaadii kalen sheegnay iyo mustanihii oo kii la soo reebayay ah tusaale ku dabaqno maala tusaalihii malifkeedu marka hore noo soo sheegayba ku dabaq maa jaaa ama jaaa annaasu ilaa zaydan maala jaaa annaasu ilaa zaydan dadkii way yimaadeen marka laga reebo zayd waaya annaasu waa mustatna minhu annaasu waa mustatna minhu ila waa adaat اlistinaa zaydanna waa mustatnihi jahada alqowmu ila zaydan alqowmu waxa weya waa mustatna minhu ila waa adaat اlistinaa zaydanna waa mustatnihi haddaba saddexdaa rukni ayuu ku dhisan yahay marka waxaan u sheegayna waxa weeye maadaama alifku sheegi doono mustatnihii iyo mustatna minhu iyo adaat اlistinaaga ayaan u baahannahay inaan fahanno waxay kale yihiin haddaba shardiga koowaad waxa weya mustatnihii iyo mustatnaa minhugii mar haddaan fahanay waxay kale yihiin musalaxaadka carabiga an isticmaalanaa musalaxaadka carabiga ayaan markaa isticmaalanaa marka musanihi musna minhu inay hal qof ka soo wada fuleen bu kuuri waa koobaad maalan hadduu nin uu dhaho najaxa jamiicu طulaab ardaydo dhan baa guulaysata dabeetna wuxuu hi ilaa zayd mooyaane marka ma asaxay maxaa yeelay laba kala duwan ayaa yani musnihii iyo musna minhu kasoo kala fulay waa in hal qof uu ku wada hadla u dhaho jaaa alqawmu ila zaydan ama najaxa طulaabu ila zaydan maal hadduu nin xaaskiisa dhaho anti aaliqun aaaa saddex baad ku furan tahay dabeetana wakiilkiisu halkan joogu dhaho ilaa waaxidatan marka hal laga soo reebo saxiibka u naxariisanaya ilaa waaxidatan oo se wuxuu u wakiishay marka horaba alaaq marka ma asaxayso waa inuu hal nin ku wada dhawaaqa alaaq oo markaa ninkaa saddex bay kaga furraanaysa laakiin waxaa laga soo reebay buu kuuhi kalaamka ilaahay iyo kalaamka nebiga sala allah aleh wasalam haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu eh, lafdi caam ah uu soo dejiyo nabigiisa ku soo dejiya calayhi salaatu wasalaam dabeetana lafdiga caamka aayadda qur-aankeed maalan nabiga alayhi sala salaam uu takhsiisiyo oo istinaa ku takhsiisiyo ilaa de taasi way bannaanta way bannaan tahay hadda markaa musnafnihii masle minhu yani laba kala duwan bay kasoo fuleen midna ilahi buu kasoo fuliyey subxana wa tacaala midna nabig alah slat slam laakiin maxaa laga sarreya maxaa yidhe kalaamka ilahi iyo kalamka nabig alay slam waa waxyi labaduba waxyun min allah labadaba xagga ilahi bay ka yimaadaan nabig alay slat slam ma yandiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa hadalkan uu leeyahay xagga ilaahay inuu ka yidhi waa wax ilahi subxana wa tacala u waxyooday haddaba isaga yani shardiga nabig alay slam kuma rumoobayo hadduu aayad qur'aan maalan u khasiso oo istinaa ku khasiso waaya shardiga labaad waa in mustanihii ula xidhiidho mustana minhugii hayga wax laga soo reebaya caadatan markuu leeyahayna sida caadiga ah weyaan sida caadiga ah macnaha xaqiiqa ou xukman baa laga wadaa xaqiiq ahaan ula xidhiidho oo kalaam isku xidhiidha xaqiiqatan uu yahay oo maala dhaho najaxa jamiicu ulaab ila zaydan waa hal hadal oo xidhiidha ama xukman ma xidhiidho laakiin yani wax caadadu ay tahay in laiska saamaxo ayaa soo kale dhexgalay oo faasil ah maala wuxuu hi najaxa jamiicu طulaab markaasuu hindhisay ama wuu qufacay dabeetna wuxuu hi ilaa zayda hindhistaa ka soo kala dhex gashay ama qufac dee dadku caadatan waxay ku tirinayaan qofkan inuu hadalkiisu xidhiidho hindhisadaas de waa qofka loo saamixi laha waxa wadiis ka baxsanay iyo qufaca waa qof wax shay soo qabanay wey uusan dib u dhigi karin marka hindhise iyo qufac iraari oo qofkii uusan celin karin hadday ka soo kala dhex galaan mustatna minhugii iyo mustatnihii waxa weyaan taa waa la iska saamaxaya waayahay sardigan culimmada qaar waxay leeyihiin shardi maa in hal meel shardi maa inay wada xidhiidhaan haddii maalan hal majlis ama hal kalaam oo wada socda muslimiin muslima minhugii ay dhacaan kafa dalik culamada qaar baa qaba waxay soo deliishadeen xadiidkii nabiga sal allah aleh ee saxiixayn ku sugnaa nabiga markuu yidhi in allaha xarama maka ilahay maka ayuu xaaraameeyey falaa yucdadu shajaruha laa yusaadu sayduha walaa yuqac shajaruha yani ugaadhadan lama ugaarsan karo geedkeeda lama goyn karo markaasaa cabaas baa wuxuu hi ila idkhir ya rasuul idkhir markii laga reebo cabaas baa soo kale dhacay hadalkiisa soo kalay markaasaa nabig alay slam wuxuu hi ila idkhir idkhirka markii laga reebo u fiirso haddaba meesha maxaa yimid faasil baa yimid cabaas hadalkiisii su-aashiisi baa timid oo ila idkhir ya rasuul idkhir ka soo reeb geedka idkhir fainahu likayrina wa buyuutina waan u baahannahay buuri markaasa nabig alay slam uhi ila idkhir marka maadaama hal kalaam uu ahaa dee faasilkaas soo kala dhexgalay kalaamka ajnabiga ah ee qofkii waxaa weeye mustanaha istinaaga isticmaalayay kalaamkiisa kala gooyey waa la saamaxaya ba culimmada oo wuxuu noqonayaa yasixu istinaa istinaag waa asaxaya culimmada haddaba qowlkaa tidhi waa qowl qawiya waa arta daliil bay haystaan nas bay haystaan saxiixa oo sariixa marka eh, qowlkoodu waa qawi wruti qowl xoog badanoo wajiha w haddii laakiin uu kala jaro qofkii maalan maalin ama laba udhexayso de taasi waa iska cadday inaysan noqonaynin yani eh, usan maalan maantu islaantiisa furay wuxu uhi ah, anti daaliqun alaaa berri oo kale wuxuu uhi ilaa waaxidatan xabad baan ka soo reebaya ma soconayso hardiga saddexaad waxaa la shardigaa in musdanaminhig wax laga soo reebo haddii musdanaminhig waxba aan laga soo reebin ma asaxayo oo maala marka wa laga soo reebay tusaalhiis waxaa weeye wuxuu ihi calaya casharatun toban baa liwila ilaa tiscatan sagaal mooyaane hal buu soo reebay sooma yani wuxuu soo reebay istinaa ku sameeyey intii badnayd istatna alakar hal xabun buu soo reebay yasex inkastoo khilaaf adagu ku jiro culamadu isu khilaafsan yihiin hal yasixu istinaau alakar inta badan ma la soo reebi karaa am laa inta yar in la soo reebi kara iyadoo la isku waafaqsan yahay niska in la soo reebi kara yadna culamada badana wa ku tageen laakiin istinaa'ul akar ma bannaan yahay misma bannaano culamada badana waxay ku tageen jumhuur usuuliyiin istinaa'ul akar inta badan in la soo reebi kara sidaa tusaalahan mualifku inoo keenay kale calaya casharatun toban baa lagu leeyahay ilaa tiscatan sagaal mooyaane hal xaba buu soo reebay laakiin waxaa bannaanen istiqraaq almustana minhu mustana minhu in la wada maansheeyo dhammaantii aad soo wada reebto dado calaya casharatun ilaa casharatan toban baa lagu leeyahay waa mustana minhugi ilaa casharatan toban mooyaane oo ah mustathnii toban baa loo leeya toban macnaha way ka dhiganta waxba liguma leh marka hadalkan ma asaxayo tobankii baa lagu yeelanaya sababtoo ah hadalkiisa waa mutanaaqib markuu leeyahay toban baa lagu leeyahay toban mooyaane waxay ka dhiganta waxba liguma leh yani marka hore wuxuu yidhi toban baa lagu leeyahay wuxuu sugay in wax lagu leeyahay markii dambe wuxuu yidhi ilaa casharata yani tobankaas liguma leh marka hadalkiisa isburiye toban baa lagu leeyahay toban liguma leh yani waa hadal mutanaaqida marka waxaas lama aqbalayo marka waa in muslminhu waa in laga soo reeba haduu ninku dhao maala gabadhiisa ku dhaho anti aaliqun aaa ila aaa saddex baad iga furantay saddex mooyaane saddexdii buu ku furmaysaa istinaagiisi waxba uma tarayo shardiga afraad waxaa weeye mustanihii wixii la soo reebay inuu la jinsi yahay wixii wax laga soo reebay inay isku jinsi yihiin hadday kala duwan yihiin mukhasis ma noqonay wuli marka ay mustanihii muslminhu isku jinsiga yihiin waxa weeye tusaalihiisu maalan waxaa tihi jaaa alqawmu ila zaydan dee zayd wuxuu ka tirsan yahin qowmka waaxid min alqowm ya maalan waxaa tihi qara'tu اlkutuba ila kitaaban kutubti waan akhriyay ila kitaaban kitaab mooyaane dee kitaabku waa min jinsi اlkutub laakiin haddii ay kala duwan yihiin istinaaga waxaa la dhahaa istinaa munqaطic hadday isku jinsi yihin waxa la dhaha istinaa mutasil hadday kala duwan yihiin istinaa he munqaطic hadday isku kala jinsi yihiin mustinihii mustinaa minhu tusaalihiis waxaa weeye madan waxa tii qaama alqawmu ilaa ximaaran qowmkii baa istaagay dabeer marka laga reebo de ximaaru laysa min jinsi almustatna minhu ka ma aha qowmkii yani qowmka waxa lagu iطlaaqaa ragga de ximaarkuna waa xayawaankaas marka istinaga waxa lagu magacabaa alistinaa almunqaic alistinaa almunqaic kaa mualifka wuxuu ku tegey inuusan ansaxaynin oo markaa istinaagaas uusan mukhas noqonayn maxaa yeelay aslanba ma soo hosgelin yani mustanihii mustanminhii muusa wasgelin ilaa oo loo bahda in la saaraba marka qaama alqawmu de marka qawmka aan idhi de dabaadka soo gelayn soo gelayn sooma marka uma bahnayn inaan dhahno ilaa ximaaran looma baahnaba ilaa ximaaran inaan dhahno ooma bahninba hal marka hore muusa wasgelin waayahay qiil baa wuxuu leeyahay bui laa yushtaradu haada lama shardiyo oo haddii mustanminhigii laga soo reebo waxaan jinsigiis ahayn oo istinaaga munqadic ah wuu asaxaya culamada usuuliyiinta qaar baa saa ku tegay buu leeyahay qowlkaasaa ah haddaba u badan yihiin usuuliyiintu calaa hada akar usuuliyiin qowlkan dambe ee qiilku mualifka cabiray ayay usuuliyiintu u badan yihiin yani shaaficiyada badankood ayaa saa ku tegay iyo usuuliyiinta badankood usuuliyiinta badankood iyo shaaficiyada badankood ka mid yihiin ayaa sidaa ku tegay qur-aankana saas ugu soo arorayba mustanaa minhigi oo ka duwan mustanihi mustanihi oo ka duwan mustanaa minhigi bitaalkiisa waxaa weeye aayadda qur'anka ilahi uri ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaaطil ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum ilahi wuxuu yihi xoolaha dhexdiina yani xaqdarraha ku kala cunina bal fiirso haddana ilahi wuxuu ka soo reebay ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum inay tahay mooyaane tijaaro aad raali iskaga tihiin haddaba tijaaradu ma xoolihii baatilka ku kala cunayay bay ka mid tahay ka mid maaha haddaba maxaa laga soo reebay hal tijaaratu min jinsi akli amwaali الnaas bilbaaطil maya maba soo hosgelin ba haddaba maxaa laga soo reebay waa min istinaa min hayri jinsi mustinaa minhu yani mustinaa minhu waxaan jinsigiis ahayn ayaa laga soo rey waa istinaa munqaica marka qur-aanka ku soo aroray waxaa kaloo ka mid a ah qowlka ilahi wuhi laa yasmacuuna fiiha lagwan ila salaama laa yasmacuuna fiiha lagwan jannada dhexdeeda ku maqli maayan hadal maa laa yacnihu lagwi ah ila salaaman salaan mooyaane oo malaigtu ay salaamayso waaya salaantu maxay ka mid tahay min jinsi lagw maya jinsi lagwi ka mid maaha haddana maxaa laga soo rey waaya dawey bannaanta laga soo reebo istinaaga waxa la istinaa munqatic marka culimada mufasiriinta markay fasirayan waxay dhahaan ilaagan waxay ku fasiraa markan oo kale laakiin laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha jannada dhexdeeda laqwan lagwi ma maqlayaan ila salaaman laakin salaaman salaam bay maqlayaan qowlkaasa ah haddaba saxiixa qowlka akar usuuliyin ku tageen ayaa saxiixa haddaba maalan hadduu qof dhaho calaya alfun ilaa thawban kun baa lagu leeyahay markii thawb laga reebo hadda thawbkii kunkii ka mid maha sooma laysa thawba min jinsi alf soo ma haddana istinaaga wuu asaxayaa maradii umbaa la qiimaynaya maradii ayaa la qiimaynaya haday maala noqoto boqol boqolkii ayaa laga reebaya maxay konkii marka sagaal boqol baa qofkii lagu yeelanaya oo haddii aan dhahno wuu asaxaya waad fahan soo ma calaa qowli mualif lakin maba asaxayaba konkii baa lagu yeelanaya qofka maxaa yeelay yani isagu eh, wuxuu ihi laa yasixu takhsiisu biاlistinaء almunqadc istinaء munqadca wax laguma takhsiisin karo musanihii ma laga hormarin karaa musana manhugii horta sida caadiga ah almuctaad alasl in musana manhug inuu horeeyo musanihun uu dambeeyo saasa asala laakiin haddii la kala horreysiyo waa bannaanta maa qaama zaydan axadun waa musanihii zayd axadunna waa musana manhugii marka waa kala horreysiy artaa musanihi baa laga horreysiy manhugi marka waa wax dhiba male waxaa la ah qowlkii uu yidhi shaacirkii wamaa liya ila aala axmada shiicatun wamaa liya ila madhab alxaqi wamaa liya ila aala axmeda aala axmed haddaba waa mustanihii shiicatuna waa mustana minhu ila aala axmeda shiicatu aala axmed u horreysay wamaa liya ila madhab alxaqi waa mustanihi madhabuna waa waxweeyaan waa mustana minhu asalka tartiibka wuxuu ahaa tartiibka kalaamka wuxuu ahaa wamaa liya shiicatun ila aala axmed wamaa liya madhabun ila madhab alxaq التkhصiiص bالشharط شhardiga wax lagu khasiso min atkhiiska waxaa ka mid a ah atakhiis bishar shardi wax lagu khasiso ka qowlina sida odhanana aan leenahay akrim ilculamaa culammadii maamuus in caamiluu hadday ku camal falaan bicilmin cilmigooda wayajiiz waxaa bannaan an yataqadama sharu shardiga inuu ka hormaro cala almashruuti shaygii shardiga uu galay inuu ka hormaro ayaa bannaan ka qowlina sida hadalkaan leenahay oo kale weeye in camila alculamaau culammadu hadday ku camal falaan bicilmihi cilmigooda faakrimhum karaamee atakhiisu bisifati sifadii oo wax lagu khasiso ayuu halka ku tilmaamaya wuxu wa min atakhsiis takhsiiska waxaa ka mid ah ayadan sidoo kale atakhsiisu bisifati sifadii wax lagu khasiso ka qowlina sida hadalkaan leenahay weeye akrim ilculamaa culammadii karaamee culummadaas alcaamiliina ee cilmigooda ku camalfalaya atakhsiis bishar waa noocii labaad horta shardiga waxaa looga jeedaa asharu luawi shardiga luawiha looga jeedaa ee shardigii harcigaha loogama jeedo shardigii sharcigaha loogama jeeda in horey usoo sheegnayni maa yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzamu min wujuudi wujuudin walaa cadamun lidaati kan horey usoo nidhi ma aha ee waxaa looga jeedaa shardigii lugawiga ahaa ee in ama wixii la midka ahaa adawaadkii dee la midka ahaa la isticmaalaya haddaba waxa lagu tacriifiya shardiga lugawi ah tacliiqu shayin bishayin bin الsharطiyati aw bixda akhawaatiha tacliiqu shayin bishayin bin الsharطiyati aw bixdى akhawaatiha in hay hay lagu xidho ayadoo la isticmaalaya maxay in intii shardiyada ahayd ama mid ka ah walaaladeed aaau keenay waxawayaan buui akrim اlculamaa culammadii karaamee oo maamuus in camiluu bicilmihim hadday cilmigooda hee ku camalfalaan haddaba culammada maamuuskooda waxaa lagu xidhay shardiga waa maxay inay cilmigooda hee ku camalfalaan in camiluu bicilmihim haddii shardiga la helana maamuuska u imanaya shardiga la waayana maamuuskii ma imanayo waaya aayad qur-aan haddaan soo qaadano aayadaha qur-aanka ka fiican lagu miaaliyo iyo nusuusta kitaabka iyo sunnada walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad in lam yakun lahunna walad waa shardi wuxuu shardi u yahay maxay ninkii inuu dhaxlo kala badh waxay xaaskiisu ka tagtay oo dhaxal ah kala badh inuu dhaxlo waxaa loo shardiyay inaysan he cadam lwalad gabadhaas inaysan wax walada ka tegin ama ninka ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho waaya marka hardigaas haddii la helana oo cadamka hardiga cadami hadii la helana ninka nis buu dhexlayaa haddii shardiga la waayo oo gabadhii ilmo ay ka tagta ama inan ha ahaado ama inan ha ahaado markaa nisba dhexlaya rubuc ayuu markaa dhexlayaa fain kaana lahunna waladun falakum rubuc hore noo soo dhaafay mafhuumki sooma hayn mafhuum mukhalafa sooma hayn in lam yakun lahunna walad waa mafhuum shart sooma waxaa la fahmayaa haddii walad uu jiro maxay gabadhi haddii walad leedahay in ninkii unaysan nis dhexlayn waa mafhuum mukhaalaf waa kii hore noo soo dhaafay markaan ka hadlayna fi baab almafhuum waaya shardigii ma ka hormari karaa mashruudkii horta sida asalka ah mashruudkaa horeeya mashruudku wuxuu shardigu galay shardigaa dambeeya waa mandiqiyan iyo caqliyan waa saas oo maala waxaad leedahay akrim اlculamaa in camiluu mashruudkii waxa wey alculamaa hardigan waa in camilo adaba mashruudka inta badan horeeya saasa asal ah haddaba shardigii ma ka hormari karaa mashruudkiisi way bannaanta inuu ka hormaro maala waxaad dhihi kartaa in camila alculamaau bicilmihi culamadi hadday cilmigooda ku camalfalaan faakrimhu markaa karaamee waa jumladii hore cagsigeedu waxaad dhihi kartaa in ijtahada ulaab ardayda hadday dadaalaan najaxu way guulaysanayaan wahaa kada tusaalahadaan soo qadanno qur-aanka ilahi wuxuu yidhi wain kunna uulaata xamlin faanfiquu calayhim wain kunna uulaata xamlin shardigii baa daba horeeya wain kunna intaa iyo waxay gasho weyaan shardigii mashruudkiina waa maxay faanfiquu calayhim waxaa la matalsa iyadoo la dhoo kale anfiquu calayhinna in kunna uulaata xamlin dumarkii nafaqeeyey haddii he hadday uur leeyihin haddaba shardigu ka hormari karaa mashruudkii التkhصiiص bصiفة صifadii wax lagu khasiso صifada halkan waxaa looga jeedaa ma أشcara bimacna yataصف bihi أfraad الcaam min nactin aw badlin aw xaal waa wax tusinaya macno uu ku sifoobayo afraad caam ama nacti ha ahaado ama bedel ha ahaado ama xaal ma أشcara bimacna yataصف bihi أfraad الcaam min nactin aw badlin aw xaal yani nacti wuu noqon karaa ifadii halkan nactigi dee naxwaha maala alculama alcaamilin mitalka hadda alifku sheego kale akrim alculamaa alcaamiliin waa nactigii mancuudki waa nactigi mancuud alcaamiliin waa nacti alculamaa waa mancuud waa mancuud iyo nacti kaa wuu noqon karaa waxaa kaloo uu noqon karaa bedel bedel mitaalkiisu waxaa weeye walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila walilaahi cala annaasi xiju lbeyti cala annaasi waa dadko idil waxaa laga bedelay man istaaca ilayhi sabiila manta hadda waa bedel marka waxaa ay faa'idaynaysaa takhsiis oo ah dadka awoodi kara xajka inuu ku waajibaya ee dadko dhan uusan ku waajibayn xaalka miaalkiisa waxa wey waman qatalahu minkum mutacammidan qofkii waadhi dila isagoo markaa u badheeray ay markaa lagu leeyahay fajaza mil ma atala min anacam mutacamidan waa xaal xaalkan wuxuu faidaya maxay waa if halkan bimacna ifa ayuu la mid yahayo waxa weya wuu takhsiisanayaa cumuumkii waayahay inkastoo culamada qaar ay qabaan in aan aayaddan laga fahmaynin takhsiis laakiin waa culamada si u badan yihiin culamada saas u badan yihin waayahay wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed